labiska qodobkaas maca lusuumi اljamaaca e, waa mabda' ka mid ah mabaadi'da ahlisunna waljamaaca ama mabaadi'da ahlulxadiid lusuumu jamaacati lmuslimiin jamaacadoo la laasimo jamaacada maxaa laga wadaa axaadiista markay ku timaado kelimatljamaaca iyo kalaamka a'immada laba macno way u badan tahay in laga wado laba macno midkood macnaha koobaad waxa weeye in laga wado bimacna almanhaj inaad dariiqa kitaabka iyo sunnada in la laasimo wa calaa manhaj alsalaf waasaxaaba taas waa laga cabbiraa oo waxaa ku tusaya eh, xadiidka nebiga sal lla alay wasalam xadiidu liftiraaq markuu nebigu ka hadlayay yahuudi waxay u qaybsantay toddobaatan iyo laba yacni toddobaatan iyo kow qaybood toddobaatan iyo kow kooxood nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo laba kooxood ummadaydana waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex kooxood kulluhaa fi nnaari ila aljamaca dhammaantood naartay gelayaan ilaa hal mid mooye ilaa waaxida hal mid mooye markii nabiga la weydiiyey sal lla alay wasalam waxa ay tahay waxa uu yidhi riwaayadka xadiidka qaar ka mida ah, hiya aljamaaca waa jamaacada riwaayo kalena waxay leedahay waa riwaayada xaakim oo culimmada qaarkood ay taxsiiniyeen maa ana calayhi alyowma wa asxaabii aniya saxaabadaydu waxaan maanta ku dul sugannahay jamaacadu waa taa marka waxay cabbiraysaa manhajka iyo dariiqa lagu socdo waxaa tilmaamaya sidoo kale hadalkii cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu ardaa ee uu dhihi jiray aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak jamaaco waxaa la yidhaahdaa wixii xaqa waafaqa keligaaba aad ahaatida bimacnaa mar kelimada waxaa laga cabbiraa dariiqa saxsan iyo dadka haya jamaaca laga cabiraa marka bimacna dilaaladeedu bimacna almanhaj bay u badan tahay dariiqa saxsan ee kitaabka iyo sunnadu ku tuseen saxaabadii iyo taabiciintuna ay qaadeen taa waa loo isticmaalaa macnaha labaadee loo isticmaalo axaadiista waxa weeyaan jamaacada laasimideeda waxaa laga wadaa marar kale bimacnaa alqiyaada asiyaasiya yacni hoggaanka muslimiinta hoggaaminaya ee dowladda u ah iyo suldada hogaaminaysa iyo muslimiintiioo hoos joogta jamaacada markan taasaa laga cabbiraa oo middaa laasimideeda waxaa laga wadaa in aan nadaamka jira laga fallaagoobin oon lagu kicin oon seef loo qaadanin oon lala dagaalamin taana bimacna jamaaca way ku timaadaa axaadiis fara badan baa iyadana ku timid oo ku soo aroortay oo nebigu sal ly waslam uu aad uga digay ciddii jamaacada khilaafta wuxuu dhimanayaa dhimasho qaabka jaahiliyadu u dhiman jirtay oo kale ah jamaacadu waa naxariis furqaduna waa cadaab axaadiistii waa kaan soo marnay fara badan oo macnaha iyaguna tilmaamaya marka wada jirka qiyaadada siyaasiga ee muslimiinta hogaaminaysa iyo a'immadeeda in la laasimo oo loo dulqaato dulmigooda iyo xadgudubka adiga shakhsiyan ay kugu samaynayaan muslimiintana safkoodii aan la kala jabinin oo lala socdo lusuumuuljamaaca macnahaana waa laga wada waa la yidhahda alimaamu shaatibi calayh raxmat ullaah isagu wuxuu ka dhigay fii kitaabihi alictisaam ilaa macaani shan ah mise afar ah ayuu jamaacada lagu fasiraa buu yidhi waxaa la yidhahdaa buu yidhi alsawaad alacdam min ahli اlislaam muslimiintu dhankay u badan yihiin iyo badnidoodaas waxaa la yidhahdaa jamaaca waa la yidhahdaa qaarkood waxay yidhaahdeen jamacat اlmujtahidiin wala'immati اlculamaa muslimiintu markay muslimiin yihiin ragga culimmada ahee mujtahidiinta ah ee nawaasisha iyo masaa'isha ku ijtihaada kana jawaaba ummadda inteedii kalena diin ahaan ayagay raacsan tahay qoladaasaa waxaa la yidhaahdaa jamaacada laga wadaa lusuumkoodana waxaa laga wadaa mujtahidiinta iyo culimmada ummadda a'immadoodae diinta ku hogaaminayso la laasimo taana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo qaarkood ay ku fasireen jamaacada hum asaxaaba cala alkhusuus qaar baa waxay yidhahdeen jamaacada ha la laasimo la leeyahay waa saxaabadii ummadda inteedii kalemaha waa saxaabadii bay khaas ku tahay qaar baa odhanaya qolo kale waxay leeyihiin jamaacatu ahli اlislaam ida اjtamacuu calaa amrin fawaajibun calaa gayrihim min ahli اlmilali itibaacuhum muslimiinta wada jirkoodu markuu jid maro waa in dadkii kale diimaha kala haystay waxay laasim ku tahay dariiqa ay muslimiintu isku raaceen inay qaataan bimacnaa waa meesha la yidhaahdo ummadda muslimka ah dhammaanteed hadday meel marto oo shay isku waafaqdo ijmaac baa la yidhaahdaa maxaa yeeley wada jirka ummaddu ma gafo ah, yacni xadiiskii nabigu nebigu sal sl ly wasalam ummadaydu kuma kulanto buu nebi sal lla alay wasalam baadi kuma kulanto marka jamaacada laga hadlayo waa wixii midnimadu ku dureersato muslimiintu ku midaysan yihiin taana qaar baa ku fasiray qolana waxay leeyihiin masaladii hadda aan sheegaynayoo jamaacatu lmuslimiina ida ijtamacuu calaa amiir nin amiir ah oo madaxa ah, markay isku raacaan oo taabacsan yihiin kaasaa jamaacada laga wada waa in la laasimo waataan soo marnay mucaamalada a'immada muslimiinta see loola mucaamalonaya marka lmuslimiin intaasoo dhan waa lagu fasiraa sida imaam shaatibi uu sheegayo laakiin labada macno ee ugu caansan inay tahay kelimo ka turjumaysa manhajka saxda ah iyo inay tahay kelimo ka turjumaysa muslimiintii oo hoggaan leh oo amiir leh oo madax leh oo yacni raciyadduna saa ku raacsan tahay jamaacadu inay sidaa tahay oo la diidaya markaa in la khilaafo labadoodu marna way isu imaan karaan marna way iskhilaafi karaan marka mar waxaa iskhilaafi kara suldadii muslimiinta iyo dowladdii hadday markaa dariiqa saxsan ku socoto oy dariiqii kitaabka iyo sunnadii manhajkii saxaabada ay ku socoto labadii macnoba meeshan waa ku kulmeen mar waxaa dhici karta nidaamka jiriya dowladda jirtaay inay ka inxiraafto manhajka mabaadidiisii qaar ka mida inxiraafkaasaa marka laba ah inxiraaf gaadhsiinaya inay diinta ka baxdo dawladdu oy gaalowdo gaalnimadeeduna iska caddahay taa iyadaa waan soo marnay oo markaasi waxa weye maa lam tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan iyo inay inxiraafto nidaamkii iyo dawladdii sistamkii inuu inxiraafo khadka ka leexdo laakiin leexashadiisu ayna gaadhsiisnayn heer kufri cad ah markaana waa kaan soo marnay oo waxaa loola mucaamaloonayaa in jawrkoodiiyo dulmigoodana loo dulqaato wixii shar ay faraan iyo macsiyadana aan lagu ateecin laakiin aan lagu kicin oo lagu bixin ah, dar-an liacdami almafsadatayn xaqnan lidima wa taskiinan lidahmaa markaasi waxa weye mafaasid ka weyn baa laga hortegaya marka kelimatljamaaca iyo lusuumuljamaaca markay kutubta ku imaanayso macaanidaasaa laga wadaa macaanidaasaa laga wadaa manhajka laazim muslimiintu hadday madax leeyihiinna maamulkaa iyo nidaamkaasi laazim oo ha burburinin ha burburinin macnahaasaa laga wadaa manaa jamaacada muslimiinta marka laazimideedu waa mida nebigu sal lla lay uu ka cabiray muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey aljamaacatu raxma Eh, wlfurqatu cadaab oo kama qaala sal ly slam jamaacada iyo wadajirka noocaasa waa naxariis eh, iskhilaafka iyo furqaduna waa nooc cadaaba waa niqma iyo cadaab rabbi tabaaraka wa tacaala saas man saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala suurati alancaam eh, markuu ka hadlayay qaababka addoommadiisa uu cadaabo oo adduunka intay joogaan uu ciqaabo waxaa ka mida qaababkaas in ummaddu intay iskhilaafto iyada laysku diro waa nooc cadaab ah allah tabaaraka wa tacala waa ka yidhi qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyaca wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd ah, allah tabaaraka wa tacaala waa mid awooda inuu kor idinkaga keeno cadaab ama lugaha hoostooda uu idinkaga soo saaro ama intuu kooxa idinka dhigo inuu baaskiinniiyo dhibkiinna isdhadhansiiyo oo idinka laysu kindiro ood idinku iscadaabtaan oo gacantiinna isku gelbisaan marka waa nooc cadaabkii ka mida wa furqadu marka waa cadaab ah, walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuka ijtimaaca iyo wada jirku waa naxariis ikhtilaafkuna iyo furqaduna waa nooc cadaab ah marka saas daraaddeed baa mabaadi'da ahlusunna waljamaca waxaa ka mida ah xadiidka lusuumu jamaacati almuslimiin oo macaanidaasi laga wado saasuu ka wada amaa qodobka xiga ee watacafu fi lma'kali waalmashrabi waalmalbas ayadana waxa weeyaan waxaa laga wadaa waxaa la yidhaahdo waraca iyo xalaal miirashada inuu ruuxu xalaasha ku dadaalo xaaraantana iska ilaaliyo cuntadiisa iyo cabbitaankiisa iyo labiskiisa iyo hoygiisa ku dar iyo shahwadiisa uu gudanayo tasarufaadkiisaoo dhan inuu ku gaabsado yacni wixii ilaahay u xalaaleeyey uu ka fogaado xaaraanta bal xaaraanta keliya meehee tacafufka waxaa ka dhalanaya inaad xataa xaaraanta wixii ka agdhow ka cararto oo midka diinta ugu khayr badan nebigu sal lay slam siduu yidhi khayru diinikum alwarac diintiinna waxaa ugu khayr badan xalaal miirashada ah, xadiiskii abu hurayra sidoo kale kutusaya nebigu yuri sal lay waslam kun warican takun acbad annaas waxaad noqotaa mid xalaasha ku kaaftooma oo xalaasha miirta oo isdhowra waxaad noqonaysaa addoommada ilaahay midka ugu cibaado badan baad noqonay ugu cibaado fiican marka tacafufkan saasuu ka hadlaya xadiiskii kale nebigu sal ly slam waa kii ku daray afar arrimood haddii ilaahay ku siiyo adduunya waxba kaalama maqna maa calayka maa faataka min addunya waxaa ka mida marka wa cifatu macam baa ka mida cifatu macam cuntadaadu inay dhowrsoon tahay oo tasarufaadkaaga dhammaantood ay ku salaysan yihiin wixii ilaahay kuu ogolaaday wixii ilaahay kaa reebayna aad ka fogaato intaa keliya mehe waxaadan hubinna aad ka fogaato wixii kuu caddaan waayo xataa mushtabahaadkaa ee aad xukunkiisa garan weydaan xataa inaad isagana isaga fogaato xadiiskii nucmaan ibn bashiir baa kutusaya ee nabigu sal lay wasalam alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabihaat xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay laakiin xalaashiiyo xaaraanta waxaa u dhexeeya arrimo isu eg ama dheh gashan oo dad laa yaclamuhunna kaiirun min annaas dadka in badanoo ka midana ayna garanayn markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxyaalaha aan caddayn ruuxii iska ilaaliya wuxuu fayoobi u raadiyey diintiisa iyo sharafkiisa yacni wuxuu ilaaliyey diintiisii aakharadiisii iyo sharafkiisii iyo adduunyadiisiiba waa ilaaliyey waman waqaca fi shubahaati waqaca fi alxaraam waxyaalaha aan caddayn ninka ku dhacana xaaraantiibuu ku dhacay markaasuu nebigu miaaliyey sal lay waslam kaaraaci yarca xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih sida ruuxa xoolaha la joogay qowsaarka iyo xoolaha raaca ama xoolo jirka ah oo meel seera ah oo la xidhay oo xoolaha aan loo ogolayn agagaarkeeda iyo hareeraheeda xoolaha ku ilaalinaya inay xooluhu ku dhacaan buu sigayaabuu nabir sal lay sl yacni qarka wuxuu u saaran yahay wixii la diiday inuu galo leanna ruuxu markuu fududaysto waxyaalaha shubahaadka ah waxay u jiidayaanoo markaba gelinayaan xaaraantii haddiise laakiin seerahaba uu ka fogaado markaasi waxa weye isaga iyo xaaraantii waxaa u dhexeeya xayndaab weyn marcnahaasaa marka laga wada marka ma'kalkiisi iyo mashrabkiisi iyo malbaskiisaba ruuxu inuu tacafuf sameeyo xadiiskii nabiguna wuxuu ahaa eh, mxuu ahaayey ruuxii iska raadiya tacafuf ah, dhowrsooni yucifuhu allah ilaahayba wuxuu ku irsaaqayaa dhowrsooni meesha waxa weeyaan yani xadiisku wuxuu ahaa eh, kelimaad jumal fara badan baa ku yimi laakiin kulli waxay tilmaamayaan shayga inuu ilaahay ku siiyo oo isaga kaad deeqo iyo inaad adigu sababtiisii la timaado lagugu siiyo intuu way dhacaysa marka haddaan marka hore cifa lagu siinin ood iska raadiso ilaahay waa kugu irsaaqaya oo sababteeda aad la timaado macnaha marka taasuu ka wadaa waaltacafuf fi alma'kali waalmashrabi waalmalbas leanna wax weeyaan wax badan baa ku xidhan ruuxa diintiisa inuu waxa calooshiisa galaya iyo waxa uu labisanayo iyo waxa uu cunayo iyo cabayo meeshuu shahwada ku gudanayo inuu ilaaliyo yani wax weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacala sharcigiisa inuu ilaaliyo haddii kale cibaadaadkiisa iyo baryadiisa aqbalkeeda ayay su'aali ka imaanaysaa xadiidka abi horeyra ad garanaysaan nebigu uri sal lla lay waslam ina allaha tayibun laa yaqbalu ila tayiba waina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin fii saxiixi muslim ilaahay waa wanaagsan yahay wax wanaagsan buuna aqbalaa wixii uu rususha amray buu mu'miniintana amray markaasuu labadii aayadood sheegay uma dakara arajula yutiilu asafara ashcaa aqbar markaasuu nebigu sheegay sal lay slam nin muxuu ahaayey safar dheer gelaya oo basaasan oo bus badan oo boodh iyo bus ka buuxaan aadna u basaasan yamudu yadayhi ila asamaa samaduu u taagayaa gacmahoo markaasuu wuxuu leey yaa rabbi yaa rabbi rabbiyow rabbiyow rabbiyow buu leey nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam wamaطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wamashrabuhu xaraam waqudiya bilxaraam faannaa yustajaabu lah ninkaasi xaaraam buu quutay cuntadiisu waa xaaraam cabitaankiisu waa xaaraam labiskiisu waa xaaraam rabbiyow rabbiyowna waa leeyahay see looga aqbali waayo waxay yidhahdaan culimmadu saddex afar sababood oo wuxuu kulansaday afartuba ay ka mid yihiin asbaabta lagu aqbalo baryada afar sababood waa midda koowaade waa ruux basaasan oo rafaad iyo diif ka muuqato addoonkuna markuu rafaadsan yahay ilaahay baryadiisa waa aqbalaa aqbar weeyo yacni waxa weeyaan busti baa ka muuqata safar dheerna waa galay addoonkuna markuu safar yahay safarta waxyaalaha baryada lagu aqbalay ka midta qodobka xiga labada gacmood buu kor u taagayaa nebigana waxaa ka sugan addoonku markuu gacmaha taagto ilaahayna baryo rabbi wuxuu ka xishoodaa labadii gacmood oo madhan inuu ku soo celiyo gacmihiina waa taagay qodobka afraad ilaahay asmaadiisuu ku baryaayoo wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi rabbiyow rabbiyow buu leeyahay allana magacyadiisa haddii lagu baryo loogu tawasulo wuu aqbalaa baryada afar qodob oo mid walba goonidiisa ducada loogu aqbali lahaa buu isu geeyey laakiin wixii oo dhan maxaa isku fuuqfuuqsaday afartu isu keenayba hal qodob baa hor istaagay oo maanica ah. muxuu yahay waa aklulxaraam xaaraantuu cunaa intaasoo sabab uu isu geeyoo dhan waxaa ka xoog batay maanicaasaa ka hogbatay maanicaa ka xog leanna mawaanicdu shuruudana waa ka xoog badan tahay asbaabtana way ka xoog badan tahay kulliyadaa burinaysa marka waxay tilmaamaysaa inuu yahay mabda' weyn oo asaasiya mabaadida shareecada ka mid ah ee usuul ahlusunnana ka mid a ah, ruuxa muslimkaa inuu ilaaliyo muxuu ahaaye ma'kalkiisa iyo mashrabkiisa iyo malbaskiisa watacafufu watacafufi dheh wa maca atacafufi isdhowrid iyo is-ilaalin fi filma'kali cunidda dhexdeed iyo walmashrabi iyo walmalbas wasacyi wa maca asacyi lala qabo yani dadaal fii camali اlkhayri khayrka samayntiisa lagu dadaalo yani ruuxu inuu khayrka samayntiisa ku dadaalo ayadana waa mabaadi'da ahlusunna ahlulxadiid ay qabaan bay ka mid tahay camal khayrkoo lagu dadaalo camalka khayrka waa laba camal khayr ah oo farad ahoo laazim ah haddaad ka tagtana lagugu ciqaabi haddaad samaysana ajir aad ka heli kaas iyo ku dadaalidiisu waa farad waa laasim camalka khayrka noociisa labaadi waxa weeye waa camal khayr ah laakiin aan laasim iyo farad ahayne sunno iyo naafilo ah waa majaal loogu talagalay ciddii tartamaysa inay ku kala badiyaan ku tartamaan haddaad samaysana khayr iyo daraja kuu kordhi haddaad ka tagtana oodan samayninna cuquubo ma lihid marka labadoodaba sacyigu waa ka dhexeeyaa laakiin sacyigu waa wasiilo wasiiladaasi haddii waxaad u sacyinayso uu farad iyo waajib yahay sacyigeeduna waajib buu noqona waxaad u sacyinaysa hadduu sunno yahayna sacyigiina sunnu noqonaya saas way maanaa waana masalo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan yani alwasaa'il laha axkaamu alghaayaat wasiilada aad marayso wasiilada aad maraysahay xukumkeedu waa gaayada ay u adeegayso xukumkeeda waa wasiiladan aad isticmaalayso waxa aad u socoteed u isticmaalaysa hadduu xaaraan yahay wasiiladuna waa xaaraan haddii waxa aad u socotaay uu xalaal yahay wasiiladuna waa xalaal inay noqoto wahaakadaa sacyigu hadduu waajib aad u sacyinaysana waa waajib maalan waxaa lagu yidhi salaada an daladaha shanta ah meesha aadaanku ka baxayiyo masaajidda inaad ku tukato waa farad maqaayadna kuma tukan kartid gurina kuma tukan kartid adoo aadaankii maqlaya farad iyo laazim bay kugu tahay caynan inaad masaajidka tagto tagtoo kusoo tukato markaad ama gurigaaga ka soo baxdo ama dukaankaaga ka soo baxdo ood ku soo socoto masaajidkii salaad faradana aad u soo socoto sacyiga aad socotaay ma waajibba mise waa sunna yaa waa waajib leanna sacyigani waa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waay waajibkii oo inaad masaajidka salaadda ku soo tukataa ma la heli karo in socodkani ka hormara mooye marka saas daraaddeed waxaa ku taagan waajibkii saasuu sacyigaasi waajib ku noqonaya waxaad u socota hadduu sunno yahayna sunnu noqonaya hadduu fardu kifaayo yahayna fardu kifaayuu noqonaya wahaakadaa sacyigu marka axkaamtaasuu qaadanaya khayrka uu adeegaya ee la samayn rabo ayuu xukunka uu leeyahay uu qaadanaya macna waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala yidhi fastabiquu alkhayraati ila allahi marjicukum jamiica khayrka u tartama oo dadaalkiisa iyo tartankiisa gala fascaw ilaa dikr illaah ku dadaala oo yani waxa weeyaan dikriga ilaah xaggiisa sacyi iyo dadaal iyo camal u gala way macnaha marka asacyu fi camali alkhayr weliba inuu ruuxu horay u socdo oo uusan dib u noqonina meesha waxaa la diidan yahay waa kaan soo marnayo ee iimaanka markaan ka hadlaynay iimaanku waa ictiqaadun wa qawlun waa camal soo ma iimaanku waa intaa waa qalbiga ictiqaadkiisa carabka hadalkiisa iyo xubnaha shaqadooda iyo camalkooda waa sidaas darteed assacyu ilaa camali alkhayr iimaankiibuu ka mid yahay waa mabda' ka mida mabaadi'dii iimaanta iimaanka ka mida waa sidaas daraaddeed baan soo tilmaannay xataa cibaadaadka camaliga ah iimaan baa lagu sheegaa iimaan baa lagu magacaabaa leanna iimaan waaye iimaan weeye cinda ahlisunna waljamaaca waxa weeyaan acmaasha khayrkii iimaankay ka mid oo waa qayb iimaankii ka mida saas daraaddeed baa qur-aanku inta badan istaba dhiga aamanuu wacamilu saalixaat aamanuu wacamilu saalixaat ihtimaam ahaan baa macnaha camalka saalixa gooni loogu sheegaya wsacyi wa maca asacyi dadaalid fii camali lkhayri khayrka samayntiisa lagu dadaalo waalmri maca almri waxay arkayaan mabaadidan la soo sheegay waalmri maca almri lala qabo amrid bilmacruufi wanaagga la faro wanahyi iyo reebitaan cani lmunkari xumaanta la reebo mabaadida waaweyn ee ahlusunna ay rumaysanyihin waxaa ka mid ah wixii wanaag ah in dadka la faro loogu yeedho loogu baaqo wixii shareecadu inkirtay ee la diidayna in dadka laga reebo oo laga hor istaago oo loo diido ayib alamru bilmacruuf walnahyi can ilmunkar mabda'aasi xukumkiisu cinda jamaahiiri ahli اlcilmi xukumkiisu waxa weeyaan waa waa farad laakiin waa farad kifaa'i ah waajibka nooca loo yaqaano kifaa'iga kifaa'iga waxaa la yidhaahdaa waa waajib ummadda saaran laakiin qayb ummadda ka mida ah hadday la timaadoo la sameeyo inta kale wax dembiya ma saarna xilkii waa dhacay qayb muslimiintii ka mida ah isu taagay hadday ka wada tagaanna intii ehel uhoo dhan baa wada dembaabaysa furuudda noocaasoo kaleeta buu ka mid yahay aayadda qur-aankaa loo deliishadaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waltakun minkum umma koox ha laydinka helaa layidhi hawshaa qabata koox idinka mida ummaddii haddaad tihiin oo dadka wanaagga fara xumaantana ka reeba ha laydinka helo marka maadaama aan ummaddii oo dhan la dhihin ee koox la yidhi kooxdaasaa faradkaas gudi karta farad kifaa'iya wey marka asal ahaan laakiin sida caanka ay ku yihiin furuudda kifaa'iga ah marmar bay noqdaan furuud cayni ah oo waajib adiga aan ku dhaafsiisnayn buu marmar isu rogi karaa sida jihaadkoo kale asalkiisu waa inuu yahay farad kifaa'i ah oo ummadda qaar hadday isu taagto inta kale ah mas-uuliyaddii xil ka dhacay laakiin maxaalaad waxaa jira uu noqonayo farad cayni oo adiga laasim kugu noqonaya sidoo kaley la midta ah. lanna waxaa la yidhaahdaa mas'alatu ljihaad waxay farac ka tahay asalkan weynee ah alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar ah, furuucda soo hoosgelaysa ayuu ka mid yahay saas daraaddeed baa culimmada qaarkood mabda'an waxay ka dhigeen tiirka lixaad ee tiirarka islaamkaa bay ka dhigeen yani tiir lixaad bay ku sheegeen waa tiir asaasiya wa ayb xukumkiisu marka waa sidaa xukumkiisu waa farad kifaa'iya eh, muxuu ahaay ama waajib kifaa'iya waa masaalixda ku jirta mabda'an in la istaajiyo oo ummadda laga helo dad khayrka ku baaqa oo wanaagga isu taaga oo ummadda ugu yeedha xumaantana ka hortaga awooddooda isticmaala mar gacan isticmaala waa markay awoodi karaan hadday keri kari waayaan carabka isticmaala oo wax caddeeya munkarka carabka kula dagaalama wanaaggana yacni carabkooda ku taageera hadday kari waayaan qalbiga ku soo uruursada iyo qalbiga inay ka nacaan in la helo taa iyada ah masaalix fara badan baa ku jirta bal ummadda islaamkaaba wax way jiritaankeeda ku taagan qur-aanka kariimka ah, alla wuxuu ku tilmaamay liibaantu inay saa ku jirto waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar e waulaa'ika hum lmuflixuun dadka liibaanay waa kuwaas waa layidhi tbaarak wa tacala marka liibaan adduuniya mid aakhara waa halkaasi ku jirta sidoo kaleeta ummadda muslimka khayriyadeeda khayriyadeeda qodobkaasuu rabbi ku xidhay tabaaraka wa tacala ummadda nebi moxamed sal lla lay wasaslam inay ummadaha ugu khayr badan tahay shaki ma leh laakiin khayriyadeedu waxay ku xidhan tahay intay u taagan tahay mabda'aas iyo tiirkaa intay istaajinayso kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan dadka loo soo saaray waa goorma xaaladee wey ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah xaaladda aad wanaaggana faraysaan xumaantana reebaysaan allana rumaynaysaan xaaladaasaad ummadaha ugu khayr badantihin haddii taa la waayo maxaa dhacaya ummadaha isma dhaantaan khayriyadiioo dhan baa lumaysa marka khayriyadii oo dhan baa lumaysa waxay culimmadu isweydiiyaan aayaddaa iyadaa ah maxaa iimaanka loo dambaysiiyey oo loo hormariyey ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna maxaa loo dembaysiyey waxay yidhaahdaan lianna alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar ayaa iimaanka dhaliya sabab bay u yihiin iimaanka kororkiisa iyo kobaciisa sidaas daraaddeed baa looga dambaysiiyey bay dhaha waxaa ka mid a ah, ee ummaddanoo dhanba jiritaanka ummadda muslimka ah baqaageeda xooggeeda awooddeeda karaamadeeda cizigeeda midnimadeeda cadowgeedaoy ka adkaato ayaa qodobkan ku jira qodobkanuu ku jira hadday yacni waxa weeye dayacdo ilaahay tabaaraka wa tacala waa ciqaabaya nebiga sal lla ly slam wuxuu ku miaaliyey xadiidkii xadiidu safiina mahalu lqaa'imi fii xuduud illaahi waalwaaqici fiiha dadka ilaahay xuduuddiisa ku taagan iyo kuwa ku dhacaya sifadoodu waxa weeye ee sida dad oo doon wada kiraystay oo kale doontu waa laba dabaq qolo waxay fuuleen dabaqa sare waa la qori tuurtay qori tuurkiibaa qolo waxaa u soo baxay dabaqa kore qolona dabaqa hoose doontii way furatay oo badday gashay bad dhexdeeda markay marayso ayaa qolada dabaqa hoose ku jiraaya mar walba markay biyo u baahdaan waa inay kor soo fuulaanoo dabaqa kore yimaadaanoo biyaha halkaa ka soo darsadaan maalintii dambe way tashadeen waxay yidhaahdeen warnimayo innagiina rafaadnay kuwan inaga koreeyana dhibnayd ee eh, bal ka warrama haddaan doonta meeshan inugu aadanba ka duleeshanno innagaaba biyaha uga dhow qoladan aan sii dhex maan meeshan ka duleeshanno inugu quman nebigu wuxu uhi sal ly slam qoladii koree dabaqa kore saarnayd markay ka war helaan go'aankooda iyo taladooda hadday shib isaga dhahaan oo yidhaahdaan siday soomaalidu yidhahdaan meeshaad ka gashaan ka geli ah, cirka soo dumi shib ka yidhaahdaan nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam halakuu jamiican waa isla baaba'ayaan he waa isla rogmanayaan le'anna doontii haddii la duleeliyo oy biyo soo galaan ma dabaq koriyo dabaq hoosey kala taqaanaa doombiya galeen ma kala taqaano midbaa dabaq hore kala saarnaa iyo midbaa dabaq hoose saarna ma kala taqaano kanaa doonta duleeliyoo dembiila ah kanaa tala ku lahaa kanina wuu unfiirsanayay ma kala taqaano sooma halakuu jamiican waa wada halaagsamaya haddiise markay arrinta ka war helaan ay gacmaha qabtaan oo yidhaahdaan war hayna baabi'inina armalaya idinku dhacday hayna rogina oy arrinta ka qabtaan nebigu wuxu uhi sal lay slm najow wa najow jamiican markaa waa wada badbaadahaya soo ma miaalku waxa wey tusaalaha waxaa laga wadaa noloshan inaga dhaxaysaay waa doon aan wada saarannahay nabadda caafimaadka barwaaqada ee deganaanshaha ee waxyaalahan mushtaraga masaalixdan dadka ka dhaxaysaay waa doontii la wada saarnaa waay doontaa la wada saaran yahay ninka dulduleelinaya yuu yahay marka ninka ku tashaday inuu duleeliyo waa kuma ya waa ninka dembiga gelaya ee cisyaanka gelaya ee alla caasinaya waa ninkaas way ninka doonta yani duleelinaya dadka intoodii kalena meeshanay joogaanoo waa fiirsanayaan war inaga daay ha sinaysto wax ha dilo ha bililqaysto muxuu ahay wax ha kharibo qashinkiisa ha qasto khamrada ha cabbo daroogadiisa ha iska wato haa way fiirsanayaan maxaa imaanaya marka cuquubada ilaahay baa imaan cuquubadu markay timaadana waxay noqonaysaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa intii dembiga gashay keliya musiibada timid ku ekaan mayso abaaraa imaanaya ma keliya ku dhici cudurraa imaanaya ku dhici mayso keliya cadow iyo gaala laysku sallidi keligii ku dhici mayso aakhare markii la tago ninkii dembi galay waa laga goyn ninkii u aamusayna waa la qabsan laakiin adduunka soo ma aha musiibada timid waa la wadageli doontaas badda gashay oo kale waay macnuhu muxuu yahay marka ummadda baqaageeda iyo jiritaankeedu waxaa gundhig u ah kolba inta ay isu taagto alamru bimacruuf wanahyi can ilmunkar kullamaa ay dayacdana way dayacmi kullamaa ay istaajisoy xoojisana ummaddu way xoogaysa macnahaasoo xadiidka nebigu sal ly slam uu muujinaya marka muxuu ahaayey waa mabda aad asaasi u awey bal yani wuxuu ka mid yahay min muqtadayaati aliimaan ruuxa iimaankiis waxyaaluhu keenaya ka mid iimaanka midhihiisay ka mid tahay waa ka aayadda qur'aanka rabbi yidhi tabaaraka watacala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar min sifaat liimaan bay ka mid tahy min sifaati ahli liimaan isla macnahaasuu tilmaamaya xadiidka abu saciidin alkhudri fii saxiixi muslim ee nebigu sal lay slam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan ruuxii xubaan arka gacanta ha ku dooriyo markaad awood leedahay dowlad baa tahay sultaad haysataa gurigaagii weeye awood baad leedahay inaad gacanta wax kaga qabato gacanta isticmaal haddaadan keri karin carabka ha aamusin shaydaan afla aan noqonin hadal oo sheeg oo reeb oo nahyi oo ha aamusin haddaad keri weyda soomaa maaha ha waxaa kugu soo hadhay marka meeshii ugu tabaryareyd oo ah inaad qalbiga ka kahato inaad dhibsato ood ka xajiimooto oo aad aad manaa ku rafaado oo qurbo aad dareento oo macaasidan iyo dunuubtani ku dhibto soo ma diin la'aantani ku dhibto qodobkaa oo qalbiga inaad ka kahataa baa iimaanka ugu daciifsana xadiis kalena wuxuu ahaa walaysa waraa'a dalika xabbatu khardalin min iimaan haddii tii qalbigiiyo kahashadii qalbiga lagaa waayo wax iimaanoo qalbigaaga ku jira maba laha wax iimaana qalbigaa kuma hadhin markaa leanna markaa waxaa ka dhalanaya mar hadday kahashada lagaa waayo raalli baad ku tahay waay soo ma waalridaa bilmacsiyati macsiya waalridaa bilkufri kufrun dembiga inaad raalli ku noqoto waa dembi gaalnimada inaad raalli ku noqotona waa gaalnimo marka qalbiga kahashadiisaasi lama dhihin fain lam yastatic wax kale lagama sii dambaysa lanna qalbiga kahashadiisa ruuxaan kari karin ma jiro sooma qalbiga inaad ka nacdo cid ku qasbi karta oo qalbigaaga waxa ku jira bedeli karta ma jirto waa inaad adigu baddasho sooma saas daraaddeed baa istidnaha aayadda ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan carabkaaga waxaa ka soo baxaya waa lagu qasbi karaa xubnahaaga waxaad samaynaysa waa la qasbi karaa laakiin qalbigaaga miyaa la qasbi karaa maya lama qasbi karo qalbigaagu wuxuu rabo isagaa yeeli wuxuusan rabinna isagaa yeelay oo acmaasha qalbiga ah laakiin haddii aadan qalbiga ka nicin bimacnaa waad rabtaa waa raalli baad ku tahay saas daraaddeed baa iimaankii ruuxa laga anfi mabda'aasi marka waa mabda' asaasi ah oo muhim ah oo ummadda muslimka ka jamaac ahaan inay isugu taagaan loo baahanya ruux walba calaa qadri istiaacatihi calaa qadri cilmihi calaa qadri maqdiratihi kolba ruux walba wuxuu kari karo waalmri wa maca alamri lala qaba amrid bilmacruufi wanaagga la faro wanahyi iyo reebitaan cani lmunkari xumaanta la reebo oo dadka xumaanta laga reebo iyo dembiyada ay gelayaan ayb wmaa kaana rabuka liyuhlika alqura biulmin eh, wahluha muslixun ah ayadoo ummadda ay ku jiraan kuwa wax hagaajinaya ilaahay degmooyinka iyo magaalooyinka iyo dadka ku nool ma halaago markii laga dhex waayo kuwa wax hagaajinaya baa ilaahay halaagaa sooma saas daraaddeed ummadda marka la halaagayo u fiirsada qur-aanka kariimka ah ummadihii hore marka la halaagayo halaagu soo dhowaado waxaa laga dhex saaraa ya muslixiintii baa laga dhex saaraa nebigii iyo dadkii atbaacdiisa raacsanaa baa laga dhex saaraa iyaga marka laga dhex saaro baa marka cadaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala marka la mariyaa marka muslixiintaasaa ilaahay ummadaha ku badbaadiyaa baynamaa hadday saalixiin ku jiraan saalixiin iyagu sidooda isaga hagaagsan waa tukadaa waa cibaadaystaa qur-aanku akhristaa muxuu ahay waxbuu sadaqaystaa laakiin ninna wax kale kuma darsado waa saalix saalixaasi wax badan ma kordhiyo saalix linafsi ummad cadaab kama badbaadiyo sababtiisa ummad loogama badbaad waa la halaagaa xadiidkii fi saxiix albukhaari wahayri nebigu sal ly slam yidhi waylun lilcarab min sharin qad iqtarab habeen intuu hurdada ka soo booday uu yidhi nebigu sal lay wasalam carab halaag baa ku dhacay halaag baa u sugnaaday shar dhowaaday xaggii futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja haakada sadigii ku xidhnaa yaajuuj iyo wamaajuuj baa intaas laga furay buu nebigu sal lay slm carab waa u dhammaatay markaasaa waxay tidhi xaaskiisa yaa rasuul allah anuhlaku wa fiina asaalixuun oo rasuul ilaahayow ma annagoo dadkii wan wanaagsanaa nugu jiraan baa nala halaagi khiyaar maxaa cubbaad ah maxaa saalixiin ah ayagoo na dhex joogaan miyaa nala halaagi markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam nacam ida kaura fiikum alkhabath ama alkhubh waa laydin halaagi hadday xumaantu dhexdiinna ku badato ayagoo aydin dhex joogaan saalixiintii soo ma laakiin aayadda qur-aanka maxay tidhi wa ahluhaa muslixuun meeshaa marka waxay kutusay muslixa taagan ee wax hagaajinaya ayaa badbaadada ummadda ku jirta amaa saalixa lafihiisa saalix u ah isaga umbaa isanfacay haddiiba intaa uu ku fakadaba hadduuba hee intaa ku fakado oo isaga laftiisa in la dabagalaa dhici jirto muxuu ahaayey aayaddii ku jirtay fii suurati alacraaf qoladii reer bani israa'iil was'alhum can alqaryati alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca wayowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kanuu yafsuquun waid qaalat ummat minhum lima taciduuna qowman illahu muhlikum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun maxaa ka dambeeya falammaa nasuu maa dukiruu bihi e anjayna aladiina yanhawna can isuu wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun soo ma saddex qolay ahaayeen qolo xumaantii bay samaynaysaa qolana way ku fiirsanaysa waxay war kuwa waba waxba qaadan maayaan wax la karime iska daaya isku lugoynina way aamuseen qolana way ka reebeenoo waxay dhahan war waxaan inaga daaya war waxaan iska daaya war xeeladaysigan war waa dhawaaqahayeen alla tabaaraka wa tacaala qoladii xumaanta samaynaysa wuu halaagay waa caddeeyey qoladii istaagtay ee dadka xumaanta ka reebaysay warjoojiyaay lahaydee hadlaysayna ayadana wuxuu sheegay inuu badbaadiyey sooma qoladii saddexaad aawe sakatuu fa sakata allahu canhu sooma waa aamuseen iyagana ilahay baa ka aamusa talo xaggee la mariyey lama yaqaan sooma ah. ma qolada badbaaday baa la mariyey ma qolada la halaagay baa la mariyey way aamusnaayeen marka haddaad aamusta abaalkaagu waa aamus culimmada qaarkood waxay leeyihiin waa la badbaadiyey qaarna halaagay galeen bay leeyihiin wax cad looma hayo wax adhee looma hayo marka waxaa la doonaya adiga qaadashada dantaada ma ahee hadal waxaadna ogaataa muxuu ahaayey eh, macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun hadafku waa ilaahay raalligelintiisa waay ama ha lagaa qaato mayaan lagaa qaadan ilaahay raalligeli ahdaafta farciguna waxa weeyaan oo hadafkaa farca ka ah inaad ilaahay agtiisa cudurdaar hesho adiga markaad ilaahay u tagto tabaaraka wa tacala war xilkan maxaad u gudan weyday rabbiyo waan gutay intaas cudurdaar inaad hesho ood lafahaaga u fakato waxaa kaloo dhici karta walacallahum yattaquun dadkani inay wax qaataanna waa suroobi kartaae ha quusanin ha u dardaarwelinin khalqiga ilaahay maxaa yeelay ilaahay baa tawfiiqda iska leh khalqiga midka ugu diin xun ha isdhihin waxba ma qaadanayo maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala baa garanaya fircoon ood garanaysaan baa ilahay wuxuu ku yidhi nebi muuse markuu dirayay a faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhshaa waxaa dhici karta inuu waansamo ama ilaahay ka baqe muuse wax gaadhsii baa leey ya u fiirsada waa fircoon meeshaa waxay yidhahdeen culimmadu waxay ku tusi haddiiba fircoon rajo laga qabayo rajo la geliyey nebi muuse cid kasta oo fircoon ilaan fircoon wax gaadhsiisan maba jiraba cid kasta lagama rajo gu'i karo adigana hawshaa lagumaba dirinba marka masaladu sidaas walicraadi jeedsi iyo walicraadi jeedsi laga jeedsado can iljaahiliina waxmagaradka xataa yucallimuuhum ilaa ay waxbaraan oo wayubayinu ay caddeeyaan lahum iyaga alxaqa xaqa ay u caddeeyaan uma markaa kadibna alinkaaru baa ahaaday inkirid in yani lagu diido shayga wadaan iyo khaladka laga horto lagu diido waalcuquubatu iyo ciqaabid in la ciqaabo min bacdi albayaani caddaynta kadib wa iqaamati alcudri iyo cudurdaarka istaajintiisa kadib baynahum wa baynahum labadooda dhexdooda cudurdaarku markii la istaajiye kadib masaladaasi waxa weeye waxaa ka mida mabaadi'da qur'aanka iyo sunnadu ay sheegeen ahluxadiidka iyo sunnaduna ay mareen waxaa ka mid a alicraadu can iljaahiliin dadka wax magaradkaa in laysaga jeeso jaahilka waxaa la yidhaahdaa ruux kasta oo ku kacaya waxaan habboonayn ama aqoon ha u lahaado ama aqoon yuusan u lahaanin jaahil waay hadduu aqoon u leeyahy laakiin aqoontu siday keenaysay uusan ku camalfalayn waa jaahil hadduusan cilmigiibana garanayninna waa jaahil labadaba jaahil baa la yidhahdaa macna qur-aanka u isticmaala labada macnaba marka jaahiliintay isaga jeedsadaan khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa can iljaahiliin ah, kuwaa wax magaradkaa isaga jeedso la ficiltamin ha la qasanin waxa la wadaagin isaga jeeso waidaa samicuu laqwa acraduu canhu wa qaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin dadkii ahluliimaankii baa laga hadlaya markay maqlaan laqwiga laqwigu waa hadalka saaqidkan macnaha lahayn way isaga jeesadaan markaasaa waxay ku yidhahdaan kuwaa laqwiga samaynaya lanaa acmaaluna walakum acmaalukum idinkana camalkiinnaad leediin annaguna cagkaannagaan leen waxba isuguma keen jiraan laa nabtaqi salaamun calaykum nabaday waay salaamun calaykum taasi ma aha salaamtii oo ahayd korkiinna nabadi ha ahaata maaha ee waxa weeyaan war maca asalaama mataqaanadi salaamu mutaaraka la yidhaha salaamu mutaaraka ina kala wadi wey macna laa nabtaqi aljaahiliin kuwa wax magaradkaa ma dalabno wax kuma darsanno wax lama wadaagno lama qasanno laa nabtaqi ljaahiliin saas way macana bal qur-aanka kariimka cibaaduraxmaan sifaadkooda markuu rabi sheegayay sifada ugu hormariyey waay wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna maxaa ka dambeeya waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliintaa markaa isaga jeesadaan murankoodii qajacdoodii wax la qasadoodii ma intaasay ku daayaan maya xataa yucallimuuhum ilaa ay wax wa yubayinuu lahum alxaqa xaqana ay u caddeeyaan saa kagama tagaane xaqay u caddeeyaan waxbay baraan waa u dulqaataan ee muxuu ahaayey kulama boodaan oo markaba cuquubo iyo yacni waxa weeyaan xad ma saaraan laakiin waxbay baraan waa jaahil wax ma garanayo aqoon darra haysa bal horta wax loo caddeeyo wax ha baro ha loo tartiibiyo yaan lagula boodin wayubayinu lahum alxaq ayib xaqii markii loo caddeeyo maxaa ka dambeeya xaqii marka loo caddeeyo hadday ku sii madax adaygaan maxaa dhacaya uma alinkaaru markaasaa lagu inkiraya waalcuquubatu iyo laciqaabid waa la ciqaabi bimacnaa markaasaa waxay mudan yihiin la marinaya oo inkaarku wuxuu noqon karaa hadalkoo lagu adkeeyo inkaarku wuxuu noqon karaa cuquubadu waxay noqon kartaa sidoo kale in la xidho noqon kartaa in la karbaasho cuquubadu waxay noqon kartaa inuu xad dil uu muto soo ma goorma imaanaysaa markii wax la baroo loo caddeeyo hadduu jaahil ahaa oo jahli u geeyey jahliga laga saaro hadday wax isaga qasmeen loo caddeeyo hadday shubha ku dhalatay shubhadii laga saaro haddii uu yacni waxa weeye muta'awil ahaa wixii uu istusay ee daliil ugu muuqday loo caddeeyo oo shubhada laga saaro markaa kadib waxaa ku xiga hadduu ku madax adaygo uma alinkaaru waalcuquuba marka waa in lagu inkiro oo la ciqaabo wey manaa goormo weeye min bacdi albayaani cadaynta kadib wa iqaamati alcudri cudurkiiyo xujada istaajinteeda kadib baynahum wa baynahum bayna man waman bayna asxaabi alxadiid wa ahli اsunna wa bayna aljaahiliin labada bayna saasay u kala noqonaysa baynada hore waa kuwii muxuu ahaay wax farayey ahluxadiidka ahaa ee mabdooda laga hadlayay beynada dambana waa jaahiliintii wax loo sheegayay markii dambana in la ciqaaba masale muhima uu markaa meesha imaamku ku caddaynayaayo ah khaladaadka ay dadku galayaan khaladka lafahaantiisa ka khalad ahaan shirkiga macaasida dunuubta inay khalad tahayba haddaad og tahay waad inkiri wixii kii watayna waad ka reebi ee samaynayay dadka kalena waad uga digi laakiin isaga laftiisa markay noqoto khaladkan uu galay isagii maxaa lagu samaynaa isagii xukumkee la siinaya xukumka isaga la siinaya markay timaado saan horayba u soo sheegnay waa in markaa xaaladiisa la fiiriyo majaahilbaa hadday haa noqoto intaan la xukumin waa in wax la baro loo sheego khaladkiisa muta'awilbaa waa nooc min alkhata' waa in loo caddeeyo xujaba haddaan lagu oogin waa in xujadii lagu oogo shubho muctabara hadday ku dhalatay waa in shubhada laga zuuliyo intaan shakhsiyaddiisa cuquubo la saarin waa in la caddeeyo wixii yani wax weeyaan laga saaro baash laga saaro waana masaladan aan horta horey usoo marno ahlusunna waljamaca madhabkoodu waxa weeyaan in la kala qaado bayna alxukmi cala alafcaali waalaqwaal wa bayna alxukmi cala alacyaan mar walba dawaabid baa u dhaxaysa bii'ada ruuxu uu ku nool yahay lafteeda khaladka uu ku galay cilmigu see ku yahay ictibaarteeday leeda isaga laftiisa ilaan xilli waxaaba jiraysa xataa xilli waxaa jiraysa ruuxu dad waxaa jira aan salaad aqoonin oo aan saka aqoonin oo aan soon aqoonin oo diinta oo dhan laa ilaaha ila allahu ka haysta oo haddana muslimiina ah. maba yaqaanaan wax kaloy diinka yaqaanaan male xadiiskii xudayfa ayaa ku tusaya waana cinda ndiraasi alislaam markii islaamkii macaalimta sunnadu baaba'do dadku waxay islaam ku noqonayaan waa wixii markaa diin ahaan u soo gaadheen laa ilaaha ila allah saxsan haddii u soo gaadhay marka iyadaasunbay ku dhagayn awowyadood bay ku soo gaadheen sila oo ardaygii eh, muxuu ahaayey xudayfa ah yaa wuxuu ku yidhi yaa xudayfa laa ilaaha ila allah oon salaad lahayn oon soon lahayn oon sadaqiya sake lahayn maxay u tari markaasu wuxuu ku yidhi tunjiihi min annaari yaa sila naar bay ka badbaadin buuri soo ma kuwa laa ilaaha ila allahu basay awowyadood iyo ayeeyooyinka ka soo gaadheen wax kale ma hayaan qaar baa waxaa soo gaadhaysa salaadii qaar baa waxaa soo gaadhaysa iyadiioo si wax u khaldan yihiin khaladkii bay marka diin ahaan u haystaan wax wax u sheegayna ma jiro qolyahaasoo kale marka intaan inkaar iyo cuquubo iyo xuduud iyo axkaam iyo intaan la saarin dadkii in wax loo cadeeyo u baahanya ah, tabyiin iyo iqaamat alxuja iyo icdaar iyo markaa kadib muxuu ahaayey in la mariyo dhii awalba marka miisaankeeda khaaskaabay leedahay ashkhaastana shakhsi kasta miisaankiisa khaaskaa buu leeyahay masaa'isha marka alxukmu cala alacyaan waa masaladaa masalada u muujinay macnaha waana midda aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa wamaa kana allahu liyudilla qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun alla muusan ahaanin mid ku xukumaya baadinimo dad korkood ilaa uu u caddeeyo waxay alla kaga baqi lahaayeen xukumi maayo xukumka maxaa ka dambeeya cuquubadii baa ka dambaysa soo saas maa yacni dalaal lagu xukumi maayo fisqi lagu xukumi maayo bacdamaa uu muslim ahaa gaalnimo diinta ka baxday lagu xukumi ka saarta lagu xukumi maayo yacni waxa weeyaan xukum dalaal ah iyo wixii ka dhalan lahaa alla saari maayo ilaa uu wax u caddeeyo marka loo caddeeyo kadib maxaa imaanaya hadduu markaa mucaanid noqdo isa soo taago markaasi wax wey ama si kasinta loo sharxay wixii sidii ah u fahmi waaya markaasi wax weeyaan cuquubo iyo inkaar iyo baabkeedaa imaanaysa markaa maana saas weyaan aayadda qur-aankaa sidoo kaleeta cadaabka dunyawiga ah wuxuu ku xidhan yahay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuulaa ilaa dadka cid loo soo diro oo wax la soo gaadhsiiyo ilahay ma cadaabo aqwaamta qur-aanku sheegay ee la baabi'iyey ee la halaagay kulligood waxaa la halaagaa markuu rasuul u yimaado oy rasuulka ku gacan saydhaan soo saas ma oo la dadaalo oo isku rafaadiyo oo aad ula dadaalo waxba ka qaadan waaya laakiin ummad aan rasuulba loo soo dirinba waxba soo gaadhin cuquubada adduunyada rabbi wuxuu leey ma cadaabno amaa aakharo ahlulfatray noqono imtixaankiisida aakhraa jira saasay macnaha aayadaha iyo marka nusuusta macnaha kutusay way fara badan yihiin sheekhu wuxuu marka haadaa kani asluuddiin waa diinta asalkeedii wey kan aan soo sharaxnay ee asxaabuulxadiid iyo ahlusunna aan ku soo sheegnay inay madhabkoodii yahay waxay rumaysnaayeen uu yahay haadaa kani asluuddiini waa diinta asalkeedii wey guntii iyo salkii diinta w waalmadhabi meeshii ay mareen saxaabadii iyo taabiciintii iyo intii raacday meeshay mareen waaye madhabka yani waa makaanu dahaab ama waa dahaabka lafti meeshii ay mareen iyo jidkay mareen waictiqaadu a'immati ahli اlxadiid ahlulxadiidka a'immadoodii madaxdoodii iyo hoggaankoodii diineed meeshay waxay ictiqaadin jireen ah, yani waxa weeyaan dadka ahlulxadiidka ee raacsan xadiidka nebiga sal lay slm a'immadoodii iyo culimmadoodii iyo mujtahidiintoodii iyo hoggaankoodii diineed ictiqaadkoodii way waxaan meesha ku qoray alladiina kuwaasoo lam tashunhum aynan ceebaynin ama ayna fool xumaynin bidcatun bidca ayna fool xumaynin rag diintii siday u soo degtay oo saxaabadu u fuliyeen u qaatay bidcana foolxumadeedu aynan gelininoo bidca ayna fool xumaynin ama bidca aynan ceebaynin kuwaa dariiqoodii iyo ictiqaadkoodii wey oo walam talbishum aynan dheehin fitnatun fitna ayna dheehin fitnada adduunyada fitanka kala gedisan iyagana ka nabadgalay oo aysan dheehinoyna khaldin oo lam yakhifuu aan fududaanin ilaa makruuhin shay la neceb yahay xaggiisa aan u fududaanin fii diinin diin dhexdeed walam yakhifuu aan fududaanin maxaa laga wadaa yacni wax diintooda ceeb ku ah kumayna fududaanin markay fidna timaaddo oo wax diinta dhaawacaya yimaado oo bidca timaaddo way ka cag culus yihiin soo ma way ka cag culus yihin waa ka cadjiidayaan ma fududaanayaan sidaas daraaddeed dadkii tilmaamahaa lahaa madhabkoodii iyo caqiidadoodii way adiga qur-aanka iyo sunnada iyo ardadii nebiga sal lay slam iyo ardadoodii iyo kuwii jidkooda maray madhabkoodii iyo ictiqaadkoodii waa ilaan waan toon soo dadku waa un saddex mu'miniintu waa saddex muhaajiriin iyo ansaar yaa saddexeeya ah waaladiina ittabacuuhum biixsaan qolyahaas jidkoodii dadkii wanaagga ku raacay marka saddexdaasaa qur-aanku ka dhigay meelo badanoo ka mid saasuu u tilmaamay marka dadkii jidkaa maray madhabkoodii waaya bidco ceebteedii iyo e, yacni xumaanteeda aan gelin fitanka ka badbaaday dadkaas baa jidkaa maray hadday mareen maxaa la rabaa marka fatamasakuu qabsada marka muctasimiina xaalaad tihiin kuwa ku dhegan bixabli illaahi ilaahay xadhiggiisa jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu hana kala tegina canhu xadhiggaa alla xaggiisa haka kala tegina yacni ha qaybsamina oo jidad kale ha ku qaybsamina ayib wuxuu ka wadaa diinta asalkeedii la soo gaadhay hadday sidaa tahay oo kitaabkan mukhtasarka ah ee muctaqad ahlusunna waljamaaca ah, sidaa haddii uu yahay asalkii diinta iyo madhabkii aimadu ay mareen waxaa lagaa rabaa marka inaad dee qabsato ood xadhiggaa ilaahay qabsato idinkoo idila aad wada qabsataanoo ku midowdaan oydaan isku khilaafin ayb xadhigga alle waxaa laga wadaa allaha tabaaraka wa tacaala waxyiguu soo dejiyey waa xadhigga alle kaas waay alcurwat alwufqa xadhigga adag ee ruuxa qabsada aan u go'aynin ilaa ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa uu ku gaadho waxa weeyaan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabka uu soo dejiyey hadyigii nebigiisa wey salawatu rabbi waslamu caleyh yaa qaatay oo dhaqan geliyey oo si fiican ugu camalfalay asxaabu rasuulillaah yaa ka dembeeyey ardadiis ardadooda yaa ka dembeeyey quruuntii saddexdii qarniya nebigu ammaanay sal lay slm khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badanaya ummadda qarnigayga khayrka waxaa soo raaca ku xiga qarniga ku xiga qarniga saddexaad baa soo raaca raawigu wuxuu ka shakiyey qarni afraad miyuu nebigu sheegay mise ma sheegin ayb adiga wax la yidhaahdaba quruntaa dhowrkaabaa ummadda fadligeedu ku jira wixii intaa ka dambeeyey fitan iyo balaayo iyo imtixaanaad iyo waxaa la galay matahaad fara badan inkastoo mar walba ilaa qiyaami saaca ay ka imaanayso ummaddu aynan dhammaanteed xumaan isku raacayn oo mar walba bifadlilaahi laga helayo dad khayrka u taagan laa tazaalu taa'ifatun min ummatii sida uu soo wado ummad mar walba dariiqii ku taagan oo ku dagaalamaysa oo cilmigii ku faafinaysa oo xaqa difaacaysa oo carabkeeda iyo gacanteeda iyo seefteeda iyo sinaankeeda iyo xujadeedaba xaqii ku difaacaysa ilaa qiyaamadu ka imaanaysa ummadda laga waayi maayo laakiin marba oo qariib noqonayaan mar way badanayaan oo dad badan bay helayaan laakiin dariiqaasi mar walba dad ku taagan ummadda laga waayi maayo xadiidkii mutawaatirka ahaa ayaa macnahaa faa'iidaynaya laakiin eh, sawaadka badan ummadda in badanoo ka mida mar waa inxiraafan mar way soo noqonayo haakada sidaas macnaha marka xadhiggaa qabsada aayaddii qur-aanka ahayd ee suuratu aali cimraan ku jirtay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadiidkii fii saxiixi muslim kadalika nebigu ur sal ly waslam in allaha yardaa lakum alaaan wayaskatu lakum alaaan ilaahay saddex buu raalli idinka yahy saddexna ilaahay tabaaraka wa tacala waa idinku cadhoonaya idinlama rabo yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an waan tactasimuu bixabli اllahi jamiican walaa tafaraqu waan tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum inaad ilaahay keligii caabudaydan cidna la wadaajinin inaad xadhigga ilaahay qabsataan idinkoo idinoon iskhilaafsanayn idaan kala tegin cidda taladiinna gacanta ku haysa inaad u naseexaysanoo si daacadnimo ah aad ugu naseexaysaan saddexdaa qodob ilaahay waa idinla jecelya raalli buuna idinka noqo saddexna ilahay waa idinla nacbiya maxay qiila wa qaala wa karata asu'aal wa idaacat almaal waxaa la yidhi iyo wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi iyo waxaa la lahaa war fara badan iyo su-aasha faraha badan iyo xoolahoo la dayaco qaybta hore xadiiska wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican iyo aayadda ayaa iswaafaqsan macnaha ictisaamku wuxuu ka turjumayaa manhajkii la haystay iyo mabdi'ii la haystay baa ictisaamku ka turjumaya alictisaam bixabliillah yuu ka turjumaya jamiicanna maxay ka turjumaysaa in lagu midoobo mabda'a iyo manhajka iyo madhabka lagu midoobo waa la adkeeyey jamiicanta mafhuumkeediio walaa tafaraquu baa leehi saas daraaddeed baa waxaan soo nidhi ahlu sunna liannahum yattabicuuna asunna waljamaaca liannahum yajtamicuuna cala asunna labada magacba dilaaladey xambaarsan yihiin waa saas yadaa wey kani aslu ddiini diinka asalkiisii weeye walmadhabi iyo madhabka asalkiisii weeye wa ctiqaadu a'immati ahli اlxadiid xadiidka ehelkiisa iyo dadkiisa yacni hogaamiyeyaashoodii diineed ictiqaadkoodii weeye alladiina waa culimmada baa laga wadaa a'immadii hore a'immada waaweyneyd culimmada ah alladiina kuwaasoo lam tashunhum aynan ceebaynin oyna fool xumaynin bidcatun bidco walam talbishum aynan dheehin fitnatun wax fitna ah wax fitna ah ma khaldin oo ma dhexgelin walam yakhifuu aananna fududaanin ilaa makruuhin shay la necab yahay oo xun xaggiisana aan u fududaanin fii diinin diinka dhexdiisa lagu necab wax diinka dhexdiisa lagu necab yahay oo ama hadal ah ama ficil ah, ama ictiqaad ah xaggiisa aan u fududaanin fatamasakuu marka qabsada muslimiintiiyo muctasimiina xaalaatihin kuwa ku dheggan bixabli illaahi ilaahay xadhigiisa jamiican dhammaantiinba walaa tafaraquu hana kala tegina canhu xaggiisa saas maa canhu waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla tacaala korahaye awjaba wuxuu waajibiyey maxabbatahu jacaylkiisa ayuu u waajibiyey wa makhfiratahu iyo dembidhaafkiisa yuu u waajibiyey limutabicii rasuulihi rasuulka alle kuwa raacsan ayuu u waajibiyey xaggee buu ku waajibiyey fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisuu ku waajibiyey naxariista iyo dembi dhaafka waxa uu u waajibiyey dadka rasuulka raacay xaggee lagu sheegoo lagu waajibiyey kitaabka dhexdiisaa lagu waajibiyey wajacalahum wuxuuna ka dhigay kuwaa nebiga raacsan alfirqata kooxdii annaajiyata ee badbaadaysa kooxaha halaagsamaya kooxda ka soo hadhaysa ee badbaadaysa ayuu ka dhigay waljamaacata alfirqata buu ka dhigay annaajiyata ee badbaadaysa waljamaacata jamaacadii buu ka dhigay kooxdii almuttabicata ee raacsanayd nabiga raacsanayd sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi caza wajalla alla wuxuu yidhi liman cid wuxuu ku yidhi iddacaa sheegatay annahu isagu yuxibu allaha alla inuu jecel qolo sheegatay ilaahay jacaylkiisa ayaa lala hadlayay markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa nebiyow kuwan ilaahay baan jecelnahay leh jacaylka alla sheeganaya qul waxaad ku tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna kuwa jecel allaaha alle kuwa jecel jacaylka aad sheeganaysaan hadduu dhab yahay ood ficlan ilaahay jeceshihiin fattabicuunii iraaca dheh aniga dariiqayga soo raaca haddaad iraacdaan yuxbibkum ullahu allah idin jeclaan sooma jacaylka ilah baa idin waajibaya ta labaadna wayaqfir lakum wuuna idiin dhaafi dunuubakum dembiyadiinnan wuu idin dhaafi wuxuu leeyahay imaamku hadalkiisa yani khaatimadiisu uu yahay waxaad ogaataan alla wuxuu waajibiyeyoo jacaylkiisa iyo dembidhaafkiisa u waajibiyey inuu jeclaanayo una dembidhaafayo u waajibiyey dadka raacay nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ayb kitaabka dhexdiisuna arrintaa ugu waajibiyey dadkaa nebi moxamed raacsan buuna alla wuxuu ka dhigay kooxda badbaadaysa kooxda badbaadaysa sida axaadiista iyo qur-aankaba ku sugan waa kooxda iyadaa alfirqa annaajiya alfirqa annaajiya xadiiskii aan soo tilmaay xadiidu alfiraq nebigu markuu sheegay ummaddu toddobaatan iyo saddex qaybood inay u qaybsamayso kooxo iyo milal kulligoodna ay wada haalika yihiin ilaa hal koox mooye firqa naajiya kooxdaasaa la dhaha waa kooxda badbaadaysa ee halaagga kooxaha kale ku dhacay iyadu ka samatabaxaysa nebiga waa la weydiiye yihiin wuxuu yidhi saan soo sheegnayba hiya aljamaaca waxaa fasirtay riwaayada kaleo maa ana calayhi alyowma waasxaabii aniga saxaabadaydu maanta waxaan ku dul sugannahay kuwa ku dul sugan waay maxaa laga wadaa waa dadka aniga i raacsan dariiqayga iyo sunnadayda raacsan soo ma marka dadkaas baa badbaadaya saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdaan nebiga sunnadiisu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa sida doontii nebi nuuxoo kale doontii nebi nuux markii duufaanadu dhaceen oo dhulka iyo cirku biyuhu isqabsadeen wax aan doonta ahaynoo lagu badbaadi karay miyaa jirta ya maya sidaas daraaddeed nebiyullaahi nuux wiilkiisii markuu yidhi aabbihii ku yidhi irkab macna walaa takun maca alkaafiriin warna doonta nala soo fuuloniyo gaalada ha raacin muxuu yidhi sa'aawiya ilaa jabalin yacsimunii min almaa har anigu buurtaasaan fuulhayaa buui buurtaa biyuhu ma soo gaarhi karaan qaala laa caasima alyawma min amri illaah ilaa man raxim maanta maalintii buur la fuulo iyo geed layska dhokeeyo maalintii wax badbaadin jirtay maanta maaha soo ma marka safiinatu nuux keligeed baa maantaa lagu badbaaday muslimiintu shayga keliyay ku badbaadi karaan oo mawjadaha fitanka iyo bidaca iyo adduuni aakharaba ay ku dhex mari karaan waa sunnadii nebiga sal ly slam doontaa raacideeda meel kaloo ku badbaadin karta ma jirto marka firqa naajiya sidaasaa loogu badbaadayaa qolo marka sheegatay inay jecel yihiin allah tabaaraka wa tacaala buu allah wuxuu ku yidhi sida xasan albasri laga sheego niman baa waxay sheegteen ilaahay baan jecellahay agoobay jacaylka waa la iska sheegan karaa mugta waxaan sheegashada la yidhahdo ibni aadamku sidiisaba yani way u fududahay sheegashadu kuma adka de wuxuuba sheegtayba ana rabbukum alaclaa soo sheegasho maaha wax la sheegto wixii ugu weynaa ilaah iga sarreeya ma jira anaa ugu sarreeya yani rabbiyada hadduuba intaa sheegtay ma wax ka hoose yuu sheeganayn sheegashada ibni aadamka wax ugu fudud bay ka mid tahay marka qolaa sheegato waxay yidhaahdeen ilaahay baan jecelahay ma ilaahay baad jeceshihiin haa jacaylkoodaa la raba marka in laga salgaadho waa la tijaabina waxaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa haddaad ilaahay jeceshihin oo dhab tahay aniga nebi maxamedoo dariiqayga raaca haddaad raaci weydaan ee waxaad sheeganaysaan waxba kama jira wa waa miisaan waa miisaanka lagu garto ruuxa sheegashadiisu inay dhab tahay iyo inaysa waxba ka jira ilan wax walba waa la wada sheegan marka ruuxa haddaad aragto inuu sunnada nebiga ku dheggan yahay oo jecel yahay oo raacayo oy noloshiisa ka muuqato oo uu jecel yahay wixii nebi maxamed ka sugnaaday intuu kari karo inuu dhaqan geliyo ruuxaasi ayaa jacaylkiisa qalbigu saxsan yahay haddiise laakiin dhaqankiisuba hadyigii nebigii khilaafsan yahay sunnadiisii khilaafsan yahay caawa dhan hadduu ku wardiyo nebigaan jeclahay nebigaan jeclahay nebigaan jeclahay nebiga waan jeclahay alla rasuula ku jeclina alla ku jeclina ma waxaasa soconay sheeka way waxaas sooma kullu yaddaci waslan bilayla waa wa layla laa tuqiru lahu bidak ah, nin walba layle inuu jecliyuu sheeganaya laakiin layla waxba kama oga warkaasoo dhan nimankii carbeed ee wada doonay wa in walba gabadhaa korkaasuu ka sheemahayaayo kala socdaayo wuxuu leey ana ii jeceshahay leyla ana i rabtaa buu leey leylana raggan islaynayee ana i jeceshahayda ku hay maba ka war haysaba ilahay markii soo ma marka ibni aadamka sheegashadiisa markhaati bay u baahantay markhaatiga caddaynayana waa ficilkiisa iyo dhaqankiisa soo ma marka nebigaan jecellahay qasiido la qaadqaada iyo gabay carabi tirisay oo la tirtiriya iyo xaflado bidco la sameeye iyo waxaasi nebiga jacaylkiisa kuma tuso sooma laakiin waxaa ku tusa maxaad ka taqaanaa hadyigiisii sunnadiisii ma taqaanaa maxaa ka sugnaaday maxaadse kaga camalfashaa taasaa ku anfici amaan ku anfacay haddaad haysana ku anfici haddaadan haynina beenaalaad noqonaysa saas way waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle tacaala korahaya owjaba wuxuu waajibiyey maxabbatahu jacaylkiisa ayuu alla waajibiyey wa maqfiratahu dembidhaafkiisa muxuu u waajibiyey limutabicii rasuulihi rasuulkiisa kuwa raacsan fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ayuu alla ku waajibiyey wa jacalahum alla wuxuu ka dhigay kuwa alfirqata kooxdii annaajiyata ee badbaadaysa waljamaacata buu ka dhigay kooxdii almutabicata ee raacsanayd nebi maxamed kooxda raacsan waa kuwa hadyigiisa iyo sunnadiisa raacsan oo yaa u horeeya ya saxaabadii baa u horreeya ah, dadka u horreeya gelaya waa saxaabadii ayb faqaala rabbi wuxuu yidhi caza wajalla liman cid wuxuu ku yidhi iddacaa sheegatay annahu isagu yuxibu allaha alla inuu jecel yahay sidaa sheegtay alle wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa nebi allow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allaha kuwa alla jecel fattabicuunii i haddaad raacdaan maxaa ka dhalanaya eh? amarku bimacna sharti buu qabaa saas daraaddeed yuxbibkum waa jawaab amarku bimacna sharti buu qabaa marka waxaa ka dhalanaya jazaaga iyo abaalgudku waxa weeyaan yuxbibkumullah alla waa idin jeclaan waa qodob waxaa kaleeto wayaqfir lakum dunuubakum dembiyadiina waa idin dhaafaya aayado badan oo macnaha tilmaamayaa jira oo nebiga sal lay sl raaciddiisu inay tahay midda waajibinaysa alla jacaylkiisa bal hanuunka waajibinaysa wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad ateecdaan waad hanuunteen wamaa cala rasuuli ila albalaaqu lmubiin ayb ah, intaasuu marka sheekhii kitaabkii mabaadi'dii iyo kelimadan u dambayso oo boorin ah iyo ka qaacide ah ayuu markaasi ku soo gebagabeeyey kadibna wuxuu ku khatimay nafacana allaahu allaha nagu anfaco annaga iyo wa iyaakum idinkaba bilcilmi cilmiga allaha nagu anfaco ayb allaha cilmiga ha inugu anfaco waa kelimo weyn leanna shayga barashadiisa haddii aan anficidiisa lagugu darin inuu ilaahay kaa fogeeyo mooyaane kuu dhowayn maayo anfaca cilmiguna waa camalfalkiisa soo ma saas daraaddeed nebigeennu sal alay waslam waxyaaluhu ilahay ka magangeli jiray bay ka mid tahay allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magangelayaa cilmi aan waxba anfacayn waxaa laga yaaba marka horeba ee ruuxu dhegaysanayaba inuusan u dhegaysanaynin ama dalbayaba inuusan u dalbaynin ama u dhegaysanayninba aad ku camalfashi ah, bal muxuu ahaayey dana kale inu leea dhici karta ama waxaa dhici kartaba inuu niyad wanaagsan yahy lakiin haddana camalkii aan la waafajin marka cilmi naafica iyo camal saalixa waa dariiqa mustaqiimkaa wey culimadu markay ka hadlayaan ihdina siraata almustaqiim siraadka toosan ee ilaahay aan weydiisanayno laba tiir buu leeyaha la yidhahdaa tiirka koowaad cilmi naafica oo cilmiga kitaabka iyo sunnada tiirkiisa labaadna camal saalixa waa labada qodob ee ummaddan ilaahay u kulmiyey labadii ummadeed ee ka horraysayna midba mid baa laga qadiyey almaqduubu calayhim oo yahuud ah mid baa la siiyey midna waa laga qadiyey maxaa la siiyey cilmi baa la siiyey laakiin maxaa laga qadiyey camalkii nasaaradana waxaa la siiyey camal iyo dadaal bay hayaan laakiin maxaa laga qadiyey cilmigii baa laga qadiyey saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa man dalla min cubbaadina fafiihi shabahun min alnasaara waman dalla min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud ruuxii isagoo wax garanaya luma yahuud buu shabbahay ruuxii aqoon ku lumo jaahilnimo ku lumana wuxuu shabbahay ya nasaaruu shabbahay labadooda jid baa marka aayadda lagu khatimayo hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin ah, almaqduubu calayhim alyahuud wاnnasaara dullaal xadiidkii nabiga cadiy bni xaatim cinda tirmidi wahayri saas marka marka ilaahay in wixii aad baratay kugu anfaco oo camalfalkeeda ku waafajiyo taasuu nebiguna weydiisan jiray ilahaynaga waa ka magangeli jiray cilmi aan camal lahayn nafacana allahu allaha nugu anfaco wa iyaakum iyo idinka bilcilmi cilmiga allaha nugu anfaco mabaadi'daas waaweyn ee kitaabka iyo sunnada iyo ahlusunnaha iyo ahlu ee lasoo bartay allah nugu anfaco wa casamanaa allaha naga ilaaliyo nagu ilaaliyo bitaqwa alla kacabsiga ha nagu ilaaliyo min azayqi leexashada hanaga ilaaliyo waaldalaalati iyo lumidda allaha naga ilaaliyo muxuu nagu ilaalinayaa bitaqwa alla ka cabsiga alle ha nooga dhigo intuu qalbiganaga cabsi geliyo xubnaha nagana cabsi geliyo iyadaasi ha nooga dhigo gaashaankii naga ilaalin lahaa laba qodob azayq oo leexasho ah qalbigaagu inuu leexdo kadibna aad dariiqii ka baxdo ee ah iyo lumid inaad lunto labadaaba ilaah naga ilaaliyo bimannihi galladiisa hanagu nagu ilaaliyo waraxmatihi iyo naxariistiisa macnaheed waxa weeyaan yaa attabaru min alxawli waalquwa annaga awoodna ma lihin xeeladna ma lihin ismana ilaalin karno ee ilaahayna ilaali waay ducadaasuu sheekh ku khatimay kitaabkiina intaasuu ku idil yahay oo ku dhammaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala imaamka khayrkaa iyo wanaaggaas iyo kitaabkaasi qiimaha badan jumalka aadka u qiimaha badan ee madhabkii ahlusunnaha uu ku qoray ilaahay tabaaraka wa tacala waxaan weydiiyasanaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro inta ka faa'iidaysatana ilaahay ajir ka siiyo insha allahu tacala ilahay waa ka siinayaa innagana intii dhegaysatay inta dhegaysan doonta allah ku anfaco wixii khalad ah ama sabqu lisaan ah ee aan lagu talagelin ama khaladana ilaahay tabaaraka wa tacaala hanaga dhaafo Eh, waxaan baraarujin lahaa walaalaha qaarkood igu baraarujiyeen kitaabka markaan soo bilaabaynay kelimaadka ugu horeeya eh, iclamuu raximana allah wa iyaakum meeshaas eh, tafsiirkeeda soomaaliga ah waa sabqulisaan waan isdaba marinay ah, marka raximana allaahu allaha idiin naxariisto wa iyaakum iyo annaga saas inaan u sheegay bay walaaluhu iigu sheegay laakiin saas maaha waa la garan karaa inay sabqulisaan iska tahay laakiin baraarujin weeye allaha noo naxariisto idinkii annagaba ducadaasuu ku bilaabay ducadaana wuu ku khatimay jasakum allah khayr baaraka fiikum insha allahu tacaala wixii habeen dambe ka bilowda waxaa inoo jiri doona kitaabkii muntaqa alakhbaarka oo aan soo socday ayaa inoo socon doona insha allahu tacala baraka allah fiikum